alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira eh, waxaynu bilaabaynaa insha allahu tacaala kitaabka lixaad oo ka mid a ah kutubta riyaad saalixiinku uu ka warramaayo yacni kutub iyo abwaab buu kale leeyahay marka waa kitaabka lixaad buu noqonaya kitaabu ciyaadati almariid qofka buka booqashada lasoo booqana ayuu kitaab yahay waa kitaab ku saabsan yani abwaab soo gudagelaysa waa kitaabkii markaa guud ee abwaabta soo gudagelaysa wa tashyiici ilmeyti iyo qofka markaa dhintay in janaasadiisa la raaco waasalaati cala almeyti iyo tukashada lagu tukado qofka dhintay ayuu kitaabkani ku saabsan yahay wa xuduuri dafnihi iyo aaskiisa in la joogo oo lasoo xaadiro aaskiisa ayuu ku saabsan yahay waalmukthi cinda qabrihi bacda dafni nusakhu way isku khilaafsan yihin intaa dambe oo nusakha riyaad saalixiinka qaarkoodna waa qorayaan qaarkoodna ma qorayaan waalmukfi cinda qabrihi iyo xabaashiisa agteeda in lagu sugnaado bacda dafnihi markii la aaso dabadeed ama la duugo in markaa xabaashiisa lasii dul joogo si uu markaa u weheshado wakhtiga su-aasha la weydiinaayo dadkan dul jooga u weheshado marka qadarkan saynu tilmaannay intan ugu dambaysa waalmukfi cinda qabrihi bacda dafnihi nusakha riyaadu saalixiinku waa isu khilaafsan yihiin qaarna waa qorayaan qaarna ma qorayaan waxaanu ishaarayaa unuu tilmaamayaa xadiiskii macruufka ahaa ee camr ibnu caas ku saabsanaa ee isagu yidhi markaa idul jooga yacni sidaas uu yidhi in yar nabigu alayhin yar nebigu calayhi salaatu wasalaam korkiisa waa ku hakan jiray waana u ducayn jiray laakiin wakhti dheer kuma dul sugnaan jirin sida xadiiska ku soo aroortay istakfiruu liakhiikum wasalu lahu tahbiita fa inahu alaana yus'al inuu xabaashiisa isdul taago dabeedna marka uu yidhaahdo ilaahay dembidhaaf u weydiiye walaalkiin ugana barya inuu ilaahay sugo kalaamka xaqa ah ku sugo fa innahu alaana yus'al maxaa yeelay haddaa la weydiinaya taasi waa qadar yar marka laakiin xadiiska camr ibnu caas wuxuu ku saabsanaa wakhti door ah inuu ku dardaarmayo in lagu dul sugnaado in tulud geela laga qalo tulud geela in laga gowraco haragga laga bixiyo hilibkeeda lagu googooyo lagu qaybiyo yacni wakhti intaa la eg xabaashayda dul jooga saasuu markaa ku dardaarmay calaa kulli xaal sidaynu hore u soo aragnay xadiiska waa soo marraye yacni inay mustaxab tahay taasi marka culammada badankoodu ma maraan waxa markaa ay culammada qaarkood maraan inay mubaax iska tahay waa iska bannaan tahay taas iyadaabay markaa maraan agsarka culammadu saasay markaa waxbay maraan laakiin sida sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ah baa in lagu kaaftoomo ay fiican tahay saasay fiicanta in lagu kaaftumo marka xadiis ku saabsan qadarkaa dambe ma soo aroorin saasaa tarjamaduna isugu khilaafsan tahay baabka baabulamri bilciyaadati wa tashyiici ilmeyd amarka la amraayo booqashada qofka xanuunsanaya lasoo booqdo ayuu u baab yahay wa tashyiici ilmeyti iyo qofka markaa dhintay in janaasadiisa la raaco ayuu u baab yahay almeyt iyo almayit malaa nusakhu aad waxabay u dabdinayaan sheeditaankay dabdinayaanbe badankoodui culamada qaar waxay yidhahen waa bimacnan waa isku macna yidhahdeen culammada qaarkoodna waa kala farqiyeenoo waxay yidhaahdeen haaliban mayit waxaa la yidhahdaa kaan weli dhiman laakiin dhiman doona oo geeridii qarka u saaran meytna waxaa la yidhahdaa ka ficlanba dhintay ayaa la yidhahdaa sidaasay marka waxaweeye ahlucilmiga qaarkood u kala saaraan faman kaana daa ruuxin fadalika mayitun wama lmaytu ila man ila alqabri yuxmalu yacnii iyadoo markaa nadmi ay ku culamada qaarkood ku dabdiyeenna waa taas ay yidhaahdeen wixii shaygii naf leh ee weli naftu aynay ka dhicin mayit baa la yidhahdaa waa la shedaa wama almaytu ilaa man ila alqabri yuxmalu meytna lama yidhaahdo mooyaane mid xabaashii lagu sii sido mid ficlanba dhintoo naf baxay ayuunbaa meyd la yidhaahdaa marka haaliban tafriiqaasay u timaaddaa marka calaa kulli xaal tan shaditaankana dhibi kuma sugna qur'aankana waa soo aroortay yacni tashdiidka iyo takhfiifku meelaha qaarkood iyagoo la kala bedelaya waa soo aroortay innaka mayitun wa innahum mayituun marka wa tashyiici almayiti in la shado iyo inaan la shadin labaduba haddaad u wajay leedahay wa tashyiici almeyti iyo wa tashyiici almayiti iyo wsalaati cala almeyti iyo wsalaati cala almayiti ila culamada qaar baa leh farqiba uma dhexeeyo yani marka culamada qaarna waxay leeyihin haaliban saasaa loo kala farqiya min xayu alaalib baabu lamri bilciyaadati wuxuu u baab yahay amarka la amraayo booqashada qofka xanuunsanaya la booqanayo wa lmeyti ama wa tashiici qofka dhintay in janaasadiisa la raaco amarka la amraayo u baab yahay tashiic waxay ku cadfan tahay ciyaada xadiidka siddeed boqol iyo sagaaliyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo toddoba can ilbaraa ibni caazibin radia allahu canhuma qaala amaranaa rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam biciyaadati almariid baraa waxau yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuuna amray biciyaadati almariid qofka xanuunsanaya inaanu soo booqanno ayuuna amray wa itibaaci aljanaaza meydka inaannu raacno ayaanuna amray janaasadu waa qofka naxashka lagu sido weeyaan waa qofkii dhintay weeye marka aljinaaza iyo aljanaaza bay culamada qaarkood kala farqiyaanoo waxay yidhaahdaan markay fatxisan tahay jiimku kordhigan yahay jiimku markuu kordhigan yahay waa meydka saaran naxashka aljinaazana waa naxashka laftiis waa naxashka laftiis alaclaa lilaclaa walasfal lilasfal yacni markaa ka koreeya bimacnaa xarakada koraysa ee xarafka dul saarani labada ka koreeyay u sugantay oo meydka ka koreeya naxashka ka koreeya walasfal bilasfal ka xarakadu hoosayso bimacnaa xarafka ay ka hoosayso kasrada ana wuxuu isagu u sugnaaday lilasfal bacdi saa yidhahdaan culamada qaar oo aan kala farqinna waa jiraan waitibaaci aljanaaza qofka dhintay ee naxashka saaran in markaa la raaco janaasadiisa wa tashmiit alcaatis qofka hindhisay in loo duceeyo bimacnaa laga farxiyo oo yarxamuka allah loo yidhaahdo hadduu ilaahay u mahadnaqo shardigaasay leedahay inuu markaa mahadnaqi la yimaado xamdinaqa markuu la yimaado dabadeed ayuunbaa tashmiidka loo samaynayaa oo raxmadda loogu ducaynaya wa ibraari almuqsim iyo qofka dhaartay in dhaarta loo baari sameeyo oo loo fuliyo dhaartiisii si aanu u dembaabin dembiga laga ilaaliyo waxbuu ku dhaartay wuxu uhi wallaahi saasay markaa noqonaysaa ama wallaahi caynka caynka wixii waa loo fulinayaa si aanu u dembaabin wa nasri almadluum iyo qofka la dulmiyey in loo hiiliyo oo loo gargaaro wa ijaabati addaaci iyo qofka markaa waxa weeyaan yeedha oo casuumadoo kale cid ugu yeedha in la ajiibo oo yeedhmadiisa markaysa waxaa laga aqbalo oo markaysa waxaa loo ajiibo wa ifshaa'i asalaam iyo salaamta in la faafiyo muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqay xadiidkan wuxuu tilmaamayaa ashyaa nebigu amray calayhi salaatu wasalaam ashyaada uu amrayna waxaa ka mida kow in qofka buka la soo booqdo marka amarka la amray marka amarka la amray qofka buka in lasoo booqdaa yacni waa miduu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahen waa fardu kifaaya fardu cayn kolley ma aho qof walba lagama rabo culamada qaarna waxay yidhahen waa sunnatu lkifaaya waa sunno mu'akada laakiin waa sunnatu lkifaaya culamada qaar faral gaadhsiiyeyna waa jiraan laakiin aan acyaanta faral kaga dhigin ee yidhi waa fardu kifaayo ummadday si guud u saarantahay inay cid ka midi soo booqato ay soo u saarantah iyo janaasada in la raaco janaasada in la raacana iyadana waa layna amray iyadana waa sunne markaysa waxa mu'akada weeye ee fardu kifaayana markaysa markaa culamada qaar waa gelinayaan oo kollay dee aasku kollay waa u waajibaa qofka waxyaalaha u waajibay ka mid taho geerida markuu dhinto ugu waajibaya waxaa ka mid a markaysaa in la kanfo in la maydho in la diyaariyo in la xabaalo la aaso kullu dalika waa waajibayaan laakiin cid ka dheeraada cidda aasaysay ee ku yacni fillayd inay marka waxa weeyaan markaa janaasadii ay raacdo xaalka noocaasa iyaga waxay u noqonaysaa nisbadeeda sunnay u noqonaysa ashyaada qaarkood baa la yidhaahdaa ummadda si guud waxay u tahay faral oo fardu kifaaya fii xaqi ilfardina waxay u tahay yacni sunna ayay u tahay waayahay wa tashbiit alcaatis qofkii marka waxa weeye eh, hindhisay ee ilaahay mahadiyey in loo duceeyo raxmadda loogu duceeyo laga farxiyo waa soo marray axaadiis ku saabsanna mawduucaas eh, ruuxa dhaarta in dhaarta loo baari sameeyo bimacnaa loo fuliyo waxaan dembi ahayn qofka kalena u awoodi karaayo ayuu ku dhaartay inuu u fuliyo waa arrin fiican oo maxmuud ah si dembiga looga ilaaliyo wa ibraari alqasam iyo wa ibraari almuqsim baa labadaba loo soo wariyey waana isla macna weeye marna dhaartaa la baarri yeelayaa si aanay dembi ugu dhicin iyo xinsi marna qofka ku dhaartaa loo baarri yeelayaa oo loo fulinaya iyo qofka markaa la dulmiyey in loo hiiliyo oo loo gargaaro oo dulmiga laga daafaco waxay ka mid tahay waxyaalaha iyadana lays amray ee nebigu calayhi salaatu wasalaam oo mu'miniinta amray ayay ka mid tahy waayahay in markaa ruuxa madluumka loo hiiliyo loo gargaaraana waxay noqonaysaa arrin fardu kifaaya noqonaysa wa ijaabati daaci qofkii yeedhay oo markaa casuumad cid ugu yeedhay in laga aqbalo oo la ajiibo oo la yeelo yadana nebigu u amray calayhi salaatu wasalaam wa idaa dacaaka fa ajib hadduu kuu yeedho ajiib marka taasi waxa weeye waa arrin ku waajiba oo ruuxa loo yeedhay yacni waajib bay ku noqonaysa waajib bay ku noqonaysa maanicu diidaya haddaanu jirin iyo salaamta in la faafiyo oo bimacnaa cid wal oo muslimaba ama ruuxa garanaya ama yaanu garanayna inuu salaamo inuu salaamo marka salaamta in la faafiyaa iyadana waa shay uu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam laakiin waajib ma aha markaysaa inuu markaa salaamaa waxay noqonaysaa un mu'akaday noqonaysa muttafaqun calayh xadiidka sagaal boqol wa can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal abi hureyra waxa uu sheegay in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam qaala uu yidhi xaqu lmuslimi cala almuslimi khamsun xaqa qofka muslimkii cala almuslimi muslimka kale korkiisa uu ku leeyahay u saarani khamsun shan weeye raddu salaami wa ciyaadatu almariid kow waa inuu salaamta celiyo oo salaamtii ka qaado wa ciyaadatu lmariidi iyo qofka bukaa inuu soo booqdo waitibaaci aljanaa'izi iyo janaasooyinka inuu raaco amwaadda dhimatay yacni marka lasoo xabaalaayo inuu sii raaco wa ijaabatu dacwati iyo yeedhmada casuumad uu ugu yeedhaayo inuu ajiibo wa tashmiitu alcaatis iyo ka hindhisay inuu markaa u duceeyo oo raxmad ugu duceeyo markuu ilaahay mahadiyo dabadeed muttafaqun calayhi xadiiskani wuxuu tilmaamayaa xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin inay ka mid tahay salaantii inuu ka qaado oo markuu assalaamu calaykum ku yidhaahdo wacalaykum assalaam inuu yidhaahdaa waa xaq qofka muslimka ku leeyahay weeye hadduu bukoodo inuu soo booqdo hadduu dhinto janaasadiisa inuu raaco hadduu u yeedho casuumad ugu yeedho inuu ajiibo aqbalo hadduu hindhiso inuu markaa u duceeyo markuu ilaahay mahadiyo dabadeed yacnii shantaasi waxay ka mid tahay xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin bay markaysaa ka mid tahay xaqulmuslimi cala almuslimi khamsun marka waxa weeye inta mid walba waa xuquuqda ay isku leeyihiin muslimiintu si ay muslimiintu waxa weeyaan markaa qulubtoodu isu jeclaadaan isugu xidhnaadaan isu tabantaabiyaan yacni waxa weeyaan farxadda iyo markiisa isla qaybsadaan isugu ixsaan falaan ayaa markaa umuurahani ku dhisan yihin xadiiska sagaal boqol iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo sagaal wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hureyre uu ka soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi ina allaha caza wajalla yaquulu yowma alqiyaama ina allaha allah caza wajalla caza isagaa haaliba wajalla isagaa weyne yaquulu wuxuu yidhaahdaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame yabna aadam ina aadamow maridtu falam tacudnii waan bukoodo imaad soo booqan bimacnaa addoonkaygii ayaa bukooday hebel ahaa dabeedna maad soo booqan ilaahay markaa waxa weeye xanuun kama suuragal aha waa mustaxiil wax nuqsaana iyo wax ceeba iyo wax xanuuna iyo wax geeriya midnaba kama suuragal aha waa mustaxiil waa shay mumtanicaan dhici karin weeye waa mustaxiil lidaati daat mustaxiil wey marka marintu waxaa loo jeedaa addoonkaygibaa bukoodaa loo jeedaa laakiin siiqadaa saa loo dhigay isla lagu isla xadiidka ayaana lagu caddaynaya yabna aadam ina aadamow maridtu waa bukooday bimacnaa addoonkaygii baa bukooday hebel ahaayo falam tacudnii imaad soo booqan bimacnaa addoonkayga maad booqan qaala wuxu uhi yaa rabbi rabbigayow kayfa acuuduka saan kuu soo booqdaa wa anta rabbulcaalamiin walxaal anta adigu rabbulcaalamiin khalaa'iqdoo dhan rabbi aad u tahay adigoo aad abuuratay oo mulkiyayso saan markaa kuu soo booqdaa qaala amaa calimta anna cabdii fulaanan marid miyaanad ogayn addoonkaygii hebel inuu bukooday miyaanad ogeyn falam tacudhu aanad soo booqan amaa calimta miyaanad ogayn annaka low cudtahu haddaad adigu soo booqan lahayd lawajadtanii cindahu waad iga heli lahayd agtiisa ayaad iga heli lahayd yacni bilcilmi inaan ugu suganahay oo aan yacni ogahay ayaad markaa ogaan lahayd oo garan lahayd looma jeedo daatada ilaahay baa mawdica ku sugan lagama tilmaamaayo wa in allaha bidaatii fii kulli makaan lama yidhaahdo ilaahay waa koreeyaa laakiin meel walba waxa ku sugan ilaahay waa ogyahay ilaahay carshiga ayuu ka koreeyaa xagga sare ayuu ku sugan yahay waa sarreeyaa ilaahay laakiin mawdic walba waxa ku sugan ilaahay waa og yahay waa taalacanayaa waa arkayaa waa ogyahay waa saas wey marka waxaa loo jeedaa marka waxaa loo jeedaa lawajadtanii cindahu xulul lagama tilmaamaaye ay bilcilmi yaa inuu marka ogaalkayga cilmigaygu in agtiisa ku sugan yahay baad ku ogaan lahay yabna aadama ina aadamow istatcamtuka waan kaa quud dalbay inaad iquudisaan ku weydiisto falam tutcimnii imaad quudin qaala wuxuu yidhaahdaa addoonkii yaa rabbi rabbigayow kayfa utcimuka saan kuu quudiyaa wa anta rabbualcaalamiin walxaal anta adigu rabbualcaalamiin khalaa'iqdoo dhan aad rabbi u tahay qaala allah waxa uu yidhahdaa amaa calimta miyaanad ogayn annahu istacamaka cabdii fulaan inuu kaa cunto dalbayo cunto ku weydiistay addoonkaygii hebel falam tutcimhu dabeedna aanad quudin amaa calimta miyaanad ogayn annaka low atcamtahu haddaad adigu quudin lahayd la wajadta dalika cindii arrinkaa waxaad ka heli lahayd quudkaas agtayda bimacnaa sawaabkiisa iyo ajarkiisaad agtayda ka heli lahayd yabna aadama ina aadamow istasqaytuka waa kaa waraab dalbay inaad waraabisaan ku weydiistay falam tasqinii imaad waraabin qaala wuxuu yidhahdaa addoonkii yaa rabbi rabbigayow kayfa asqiika saan kuu waraabiyaa wa anta rabbualcaalamiin makhluuqaadkao dhan adigoo abuurtay oo mulkiyaaya saan kuu waraabiyaa qaala allah waxa uu yidhaahdaa istasqaaka cabdii fulaan inaad waraabiso waxaa ku weydiistay cabdii fulaan addoonkaygii hebel ayaa ku weydiistay inaad waraabiso falam tasqihi maad waraabin amaa calimta miyaad ogeen annaka low saqaytahu haddaad adigu waraabin lahayd wajadta daalika cindii agtaydaad ka heli lahayd bimacnaa sawaabkiisa iyo ajarkiisa ajarka waraabintaas agtaydaad ka heli lahayd rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan waxaa laga qaadanayaa boorrinta la boorrinaayo in qofka bukaa lasoo booqdo qofkii muslimka ahaa ee bukay in lasoo booqdo boorinta la boorinaya ku sugan ilaa xadiisul qudsigan uu ilaahay ku sheegay lafdiga maridtu falam tacudnii oo laga soo qaaday addoonkaasi markuu bukoodo booqashadii la soo booqanayey weynaynta la weynaynayo sidaa lagu markaa itlaaqay oo ilaahay ku itlaaqay maridtu falam tacudin waa boorrin aad iyo aad loo boorrinaayo ciyaadatulmariidka la boorrinayo wey si aan looga tegin ee loogu dadaalo oo qof muslim markuu xanuunsado eh, in markaa lasoo booqdo xanuunka lasoo soo wuxuu ku saabsan yahay waa xanuun dee qofku u jiifo yacni ta noocaasa wey xanuunkaasi ha yaraado ama ha weynaado eh, hadduu markaa u jiifsado in lasoo booqda waxay noqonaysaa mid mashruucay noqonaysa marka fadliga ku sugan ciyaadatulmariidka waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya haddii markaa nusuusta laynoogu sheego wax daahirkiisu ay tahay inayna xaqiiqatan ilaahay u sugnayn waa aynay suuroobi karin rabbi in sidiisa loogu sugo in isla xadiiska lagu caddaynaayo muraadka looga jeedo oo maridtu falam tacudnii iyo istadcamtuka falam tutcimnii iyo istasqaytuka falam tasqinii yacni kulluhaa markay tahay wax daahirkeedu ilaahay ayn ka dhici karin isla xadiiska laftiisa lagu caddeeyey saas aawadeed in la yidhaahdo sifaatka ilaahay ee qur'aanka iyo sunnada ku yimi ee markaa waxa weeye ilaahay uu sheegay inuu ku sifaysan yahay ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam uu sheegay inuu allah ku sifaysan yahay ee wax caddaynaya aynay la soconnin in la yidhahdo tanoo kaley la mid tahay oo loo soo qaato la yidhaahdo maradka miyaad sugaysaan oo idinka yidhi nusuusta daahirkeedaa sugaynaaye yaxni daahirkeeda waxyaale aan suuragal ahayn baa ku jira maridtu falam tacudnii oo waxaad odhanaysaan maradun laaka marad maradi makhluuqiin yacni markaa shubhada noocaasi waa shubha daciifa waayo isla xadiiskaa caddaynaya maradku cidduu ku dhacay inuu yahay addoon addoommada ilaahay ka mida laakiin waxaa sidan looga cabbiray boorin la boorrinaayo ciyaadatulmariidka la boorinaayo ayaa sidan looga cabbiray xadiiskana waa lagu caddeeyey cidda bukoota inay tahay addoon ilaahay cidda waraab dalabta inay tahay addoon ilaahay cidda cunto dalabta inay tahay addoon ilaahay ee aanu xaqiiqatan allah ahayn marka waxa weeye marka laga hadlaayo daahirka nusuusta la sheegaayo daahirku wuxuu u qaybsamaa daahirun binafsihi iyo daahirun bighayrihi bay kala yihiin say ahlucilmiga qaarkood ka cabbiraan daahirun binafsihi waa lafdiga sidiisa markaysa marka waxaa marka horeba macnaha markaa ku tusinaya daahirka ku ah daahirun bikayrihi waxaa loo isticmaalaa waa lafdi marka hore si daahir ku ah laakiin sidii aan loo jeedin laakiin qariino ku lammaan daraaddeed baa markaa ka leexinaysa macnaha in looga jeedo macnaha kale markaysaga ku xambaaraysa oo u leexinaysa macnaha marka waxaa weeye majaasnimada u leexinaysa marka maradkani xaqiiqatan allah ugama dhicin ee waxa weeye addoonka ilaahay ayuu ka dhacay marka waxay noqonaysaa min baabi xadfi lmudaaf ay marida cabdii baa marka macnuu isaga dhacaya yacni waxa weeye maridtu bimacnaa marida cabdii saasuu dhacaya damiirkii waxa weeye yacni marka ahaa e, faacilka marka mudaafkii la keeno dee wuxuu noqonaya isagu mudaafu ilayhi buu noqonaya marka wuxuu isu bedelayaa yacni waxa weeye cabdii ya buu isu beddelaya markaas yani waa isbeddelaya ila marka mudaafka la xadfo mudaaf ilayhiga ah, maqaamkiisa la dhigo icraabtiisii buu qaadanaya wamaa yali mudaafa yaati khalafa canhu fi licraabi ida maa xudifa marka waxa weeye addoonkaygiibaa bukoodaa looga jeedaa saasaa markaa looga jeedaa falam tacud cabdii baa markaa macnuhu dhacaya addoonkaygii maad soo booqan yani saasaa markaa macnuhu dhacaya marka isla xadiidkaana qariinadii ku sugantah marka daahirun bikayrihi baa la yidhaahdaa yacni waxa weeye e, qaraa'inta ku lamaanbaa caddaynaysa muraadka looga jeedo iyo cidduu xaqiiqatan ka dhacaayo yacni marka caddaynaysa marka waxa weye saasuu daahir ku noqday waa daahirun binafsi iyo daahirun bikayrihi culamada usuulkuna waa sheegaan labada noocba waa sheegaan oo marka nooca la yidhaahdo almu'awal la yidhaahdo oo lafdigii marka waxa weye laga leexinayo macnaha raajixe daahirka ah oo macnaha marjuuxa loo leexinayo mu'awal waa la yidhaahdaa culamada qaarna waxay ka cabiraan daahirun bikhayrihi imaam alxaramayn wakhayruhuna waa cabiraan markaysaga daahirun bikhayrihi marka inuu yahay nooca mu'awalka in lagu magacaabayo daahirun bikhayrihi marka dawaahir nusuus kama bixin laakiin waxa weye qaraa'inta ku lamaanba baa caddaynaysa yacni macnaha looga jeeda daahirka ee mutabaadirka ah. oo iyadoo intan ay la socoto caddaynaysaa in marka lagu fasiro yani waxa weeye wuxuu daahir ku yahay sidanuun ayuunbuu daahir ku yahay oo waa awisheen yani waxa weye markaa ma noqonayso la odhanayaa macnaha looga jeeday waa caddahay isla xadiiskaana caddaynayn isla xadiiska ayaa caddaynayn addoonkan ma addoonoo dhan baa loo jeedaa mise addoonka wanaagsan baa laga tilmaamaya kana arrinkiisa aadka loo weyneeyey addoonkii kaamilkaa bay culamada qaar ku fasireen oo waa addoonkii saalixa ee wanaagsanaa in waxa weeye markaa xanuunka uu xanuunsaday iyo marka waxa weeye cabbitaanka uu dalbaayo iyo cuntada uu dalbaayo u gaajooday ee u haraaday kaannahu markaysa marka waxaan yani mubaalaqa ahaan loogu magacaabay oo loogu itlaaqay inuu marka waxa weeye yani marka ilaahay inuu dalbay arrinkaasoo kale yani marka laga soo qaaday yani markii dambena la caddeeyey muraadka looga jeedo muraadka looga jeedo siaa la caddeeyey laakiin calaa kulli xaal in addoonka marka la camiimo layahy addoon kastoo muslima soo gelaya walow saalixa noqdo ama saalix noqon oo itlaaqiisa lagu fasiro ayaa marka fiican yacni fadiilo khaasa uu kolley waa leeyahay addoonka dee saalixa ah oo kasii xag jira laakiin xukunkan marka ashyaadan way ka siman yihiin yacni mid walba hadduu markaa gaajooday iyo hadduu harraaday iyo hadduu xanuunsaday in ama la booqdo ama la waraabiyo ama la quudiyo waxa weeye waa shay yani marka uu xaq u yeelanayo oo xuquuqdu leeyahay markiisa waxaa ka mida marka weeye waayahay waxaa laga qaadanayaa cidda xanuunsatay in la booqdo ayaa laga qaadanayaa iyo fadliga ay leedahay waxaa laga qaadanayaa cidda markaa gaajoonaysa in wax la siiyo oo waxaweye cunto la siiyo iyo fadliga ay leedahay eh, ayaa laga qaadanaya cidda haraadan in la haraad tiro oo la oon tiro oo la waraabiyo sawaabkeedana ilaahay agtiisaa laga helayaa wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi huwa khayran wa acdama ajra wax kastoo aa hormarisaan nafihiinna oo khayr ah ilaahay agtiisaa ka helaysaan huwa khayran wa acdama ajra ilahay agtiisaa ku ogaanaysaan inay markaa tahay taa khayrka badan ee ajarka weynna ay ilaahay agtiisa inay saa ku tahay baa ku ogaanaysa wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allahi huwa khayran wa ajra xadiiska sagaal boqol iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo toban wa can abi muusa radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam cuudu lmariid rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam cuuduu soo booqda almariida ka buka soo booqda wa atcimu aljaa'ic wa atcimuu quudiya aljaa'ica ka gaajaysanna quudiya wa fukku lcaani furta oo soo fura qofka markaa la qafaashay qofka la qafaashayna qafaalka ka soo fura oo qofkii marka waxa weeye cadowga kala qafaashay asiir weeye marka isagana waxaweye ka soo furfura yacni si lagu soo furi karaba ya yacni ka soo fura rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey alcaani caanigu alasiiru waa kala qafaashay weeye alasiir weeye xadiidkani wuxuu sheegayaa saddex arrin nebigu inuu amray calayhi salaatu wasalaam qofka buka in lasoo booqdo inuu amray booqashada qofka buka lasoo booqanayo dee waxa weeye waa la samirsiinayaa isagina waa ku farxayaa tahuurun laa ba'sa waxaa la odhanayaa markaysa markaa waxaan yacni waa dembi daadin waa dembi nadiifin dhibi kuma sugna waa la rajo gelinayaa yacni hadal wanaagsan baa lagula hadlaya dabeedna waa ku farxaya qofku markuu farxo xanuunkii xoogaa yani markaa dhibtiisii waa ka yara yaraanaysa waa ka khafiifays nooc qofkii kaalmayn ah baa ugu jirta hadduu wax u qaado oo dee kaalmo gacmeed uu siiyana waa ka sii fiicanta waa khayrun calaa khayr yacni khayrun calaa khayr wey waa inuu marka waxa weeye dee silo ku daro ciyaadadii yacni waxa weeye caa'idka iyo siladuusa isma raacaan ana kaladii axtaaju maa yaxtaajuhu yacni waxa weeye ninbaa markaysaa markaa intuu bukooday isagoo iska baahan ayaa nin boqoruu warqadu qoroy markaasuu wuxuu yidhi ana kaladii alladii baan la mid ahay axtaaju maa yaxtaajuhu waxaan u baahanahay waxa alladii u baahan tahay alladii alladii maxay u baahan tahay sile iyo caa'id bay u baahan tahay yani damiirkii u noqonaya soo maaha caa'idka halkanna waxa weeyaan waa kii booqanaya ka markaa xanuunsanaya yacni caada ciyaadatan fa huwa caa'idun waa mid booqday weeye marka lafdigii baa labadiiba caa'id noqdeen ya iyo silana waa u baahnaa soo maaha ismawsuulku alladii caa'id iyo silo dee siladiina waan u baahnaa in la xidhiidhiyo dee sad ma hayo yani waxa weeya qawaaciddii carabiga ayuu marka ku martinay marka lafdiga caada ayaa dee macaani badan caadu wacaadu wacaadu cala ikhtilaafi lmacaani caada mar waxaa loo isticmaala waa la colloobay caada waa noqday caada waa qof xanuunsanayuu booqday markaasuu caadu wacaadu wacaadu cala ikhtilaafi lmacaani saddexda lafdi buu isticmaalay laakiin saddex macno kala duwan buu uga jeeday marka cuudu lmariid qofka buka booqda wa acimu ljaa'ica qofka gaajaysan quudiya qofka hadduu baahi sheegto uu gaajaysan yahay in la quudiyo weeyaan waxaa dhici karta inuu waxa uu sheegayaa dhab yihiin oo dee waxa weeye sidaa uu dayrinayo uu leeyahay markaa dhib badan bay haysaa yacni markaa gaajo daran bay haysa intaa waxma cunin rubbama inuu ruu sheegaayo haddii waxa weeye dee u dhinto laynoo qabsado ya oo ciddii markiisa markaa ogaatoo dhammi ay ku dambowdo maa fardu kifaaya in la quudiyo qofka markaa gaajaysan fardu kifaaya weeye ummadda faral guudoo saaran weeyey haddii cid ku filane ku qunto inta kale markaa dembigu waa ka dhacaya dembigu inta kale waa ka dhacaya cidda waxa weeye ku dambaabaysaana waa ciddii kari karaysay ogaatayna marka le waa fardu kifaaya qofaan aan ogayn kaba warqabin dee kuma dambaabaayo awalan waa inuu xaalkiisa ogaaday mar labaadkana waa inuu kari karayay dee inuu wax u qabto wa fukulcaaniya ka la qafaashay soo furta oo qofkii markaa la qafaashay ama ka addoonkaa in la soo furtoona waa waa soo gelayaa fakku raqaba ya qofka addoonkaa cidi ay haysato isagana in la soo daayo laga soo furo oo markiisa waxaan yani la xoreeyo waxay ka mid tahay waxyaalaha wanaagsan ee marka waxa weeye fadliga weyn leh ayay ka mid tahay xadiidka sagaal boqoliyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqoliyo koob iyo toban wa can thawbaana radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam thawbaan wuxuu imaam muslim ka soo wariyey thawbaan waa thawbaan ibnu bujdud mawla nabiy sala allahu aleyh wasalam nebiga mawlihiisi weeye ina bujdud baa laodhan jiray can inabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal nebiga wuxuu ka soo wariyey calayhi asalaatu wasalaam in nebigu yidhi ina almuslima ida caada akhaahu almuslim ina almuslima qofka muslimka ahi idaa caada markuu soo booqdo akhaahu walaalkiisa almuslima muslimka ah xanuun ka soo booqdo ciyaado iyo ziyaara kala jirtaa ziyaarada waxaa loo isticmaalaa markuu qofku caafimaad qabo in la booqdo waa ziyaara hadduu xanuunsanayo booqashada la booqdana ciyaada la yidhahdaa ciyaada ayaa la yidhahdaa iyadu waa min marad qofka muslimkii markuu soo booqdo walaalkiisa muslimka ee yacnii xanuunsanaya lam yazal fii khurfati aljanna kama zuulo kama baxee waa ku sugnaadaa fii khurfati aljanna midhaha jannada ayuu ku sugnaadaa gurashadooda xataa yarjica ilaa uu soo noqonayo oo ka soo laabmayo qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow wamaa khurfatu ljanna jannada khurfadeedu maxay tahay qaala janaaha waa midhaha laga goosto weeye rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey janaaha ay majtuniya min athamar waa kii la goostee midho ah weeyaan xadiidkani wuxuu tilmaamayaa fadli weyn inuu ku sugan yahay booqashada qofa xanuunsanaya lasoo booqdaa qof muslima oo xanuunsanaya booqashada lasoo booqdaa in fadli weyni ku jiro baa xadiisku tilmaamaya oo marka uu soo booqdo ilaa intuu booqashadaa ku maqan yahay ilaa uu ka soo noqonayo midhihii jannada inuu guranayo ku sugan yahay xagga sawaab ahaan ya haddii qof la yidhahdo midho guro intuu guran kari lahaa midho intee la-eg marka waxa weeye sawaab weyn inuu ku sugan yahay oo janno lagu helaayo ayaa laga qaadanaya waa boorin laynagu boorrinaayo ciyaadat lmariidka xadiiska sagaal boqol iyo afar wa can caliyin radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul cali waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanayaan maqlay maa min muslimin yacuudu musliman ghudwatan ila sallaa calayhi sabcuuna alfa malak nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam qof muslimi ma jiro oo booqanaya qof kaleoo muslim ah khudwatan goor subaxnimo a booqanaya ilaa salla calayhi inay u duceeyaan mooyaane sabcuuna alfa malak toddobaatan kun oo malag inay u duceeyaan mooyaane xataa yumsiya waxay u ducaynayaan ilaa uu gelin dambeedsanayo oo gelin dambe ay gaadhayso wa in caadahu ay wamaa caadahu oo inta naafiya loo fasiro inay la mid tahay maada hore wa in caadahu ay wamaa caadahu ma booqdo cashiyatan goorgelin dambeeda ma booqdo ilaa sallaa calayhi ama goor fiidadda waa ma booqdo ilaa sallaa calayhi inay korkiisa ku salliyaan mooyaane u duceeyaan sabcuuna alfa malak toddobaatan kun oo malag inay u duceeyaan mooyaane waxay toddobaatankaa kunee malag u ducaynayaan xataa yusbixa ilaa uu ka waabariisanaayo wa kaana lahu khariifun fi ljanna waxaa u sugnaanaya midho la goosto ayaa jannada ugu sugnaanaya rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxau ihi waa xadiis xasana ah weeye xadiis qawi ah alkhariifu khariifku alsamaru almakhruuf waa midhaha la goosto weeye ay ilmujtanaa la goosto weeye xadiiskanna wuxuu ka warramayaa fadliga ay leedahay ciyaadat lmariid qof buka in lasoo soo booqdaa fadligay leedahay buu xadiiskanna ka warramaya oo nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qof kastoo muslima oo qof muslima subaxnimo booqdaa ilaa uu gelid dambeedsanayo toddobaatan kun oo malag baa u ducaynaya inuu ilaahay u naxariisto inuu ilaahay u dembi dhaafo ayuu ugu ducaynaya haddaba waa toddobaatan kun malag iyo laba malag iyo maaha iyo toban malag toonna waa toddobaatan kun oo malag taas waxaad ka qaadanaysaa fadliga ay leedahay in ugu hadduu markaa waxa gelin dambeed booqdo toddobaatanka kunee malag waxay u ducaynayaan ilaa intuu ka waabariisanayo intaasay ducada ku celcelinayaan ducada wadaan maaha mar yalla bay u ducaynayaan maaha ya ducada intaasay ku celcelinayaan oo markaa intaa u ducaynayaan weliba intaa waxaa ka dheeraada midho la goosanayo jannadiina waa ugu sugnaadeen labada noocbana waa u taalla wa kaana lahu khariifun ljanna ka hore markay u duceeyaan yacni midhaha la goosanayana waa ay leeyahay oo jannada ah ka dambana waa yeeranayaan marka waxaa laga qaadanayaa fadlu ciyaadati lmariid weynaanshaha ay weyntaa laga qaadanaya xadiiska sagaal boqol iyo shan can anasin radia allaahu canhu qaala kaana ghulaamun yahuudiyun yakhdumu annabiya sala allahu aleyh wasalam anas waxa uu yidhi kaana ghulaamun wiil baa wuxuu ahaa wiilkaasoo yahuudiyun yahuudi ahi yakhdumu mid u shaqeeya ayuu ahaa annabiya sala allahu aleyh wasalam nebiga ayuu u shaqayn jiray o u khidmayn jiray waxaa ka muuqata inuu nebiga jeclaa calayhi salaatu wasalaam laakiin hore wuxuu ugu islaami waayey waalidadii ka baqaayo daraaddeed inay ahayd laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa fa marida waa bukooday wiilkii wiilkii baa xanuunsaday fa ataahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam yacuuduh nebiga calayhi salaatu wasalaam baa u yimi yacuuduhu xaaluu soo booqanaya ayuu u yimi fa qacada cinda ra'sih nebigu calayhi salaatu wasalaam waa fadhiistay madaxii wiilkaa agtiisa ayuu fadhiistay faqaala lahu wuxuu ku yidhi wiilkii aslim islaam fa nadara waa eegay wiilkii ilaa abiihi aabbihii ayuu eego sare u eegay wa huwa cindahu wuxuu aabbihii eegay waalxaal aabbihii cindahu isaga agtiisa uu ku sugan yahay fa qaala markaasaa aabbihii waxa uu yidhi wiilkaa aabbihii wuxuu yidhi aic abaalqaasim adeec abaalqaasim adeec qaasim aabbihii bimacnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam maqal oo yeel oo ateec fa aslama waa islaamay wiilkii fa kharaja anabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga ayaa ka baxay nebigii waa baxay wuxuu baxay wa huwa yaquulu waalxaal huwa nebigu calayhi salaatu wasalaam yaquulu uu odhanaayo alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaa mahadi u sugnaatay ilaaha naar ka badbaadiyey ayaa mahadi u sugnaatay rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qofka gaalka ah in la booqan karo hadduu xanuunsado lilmaslaxa in loo booqan karo lilmaslaxa in loo booqan karo ayaa laga qaadanaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inankaa gaalkaa wuxuu u booqday siuu islaamnimadana ugu soo bandhigo ayuu ugu booqday khidmadii uu u khidmayn jirayna dee inuu uga abaalgudayo waa ku jiri kartaa waxaa kaloo ku sugan dadka saalixiinta ah ee la jooggooda iyo wehelintooda iyo ku dhowaanshahoodu barakada ay leedahay iyo inay barakadii ka muuqanayso if aakhiraba ciddii markaysaga cid saalixiina ka agdhowaataa ayaa laga qaadanaya oo wiilkaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka agdhowaa oo u khidmaynayay oo markaysa markaa nooc suxba ayay jirto iyo booqashada nebigu booqday ayaa barakada markaa islaamista uu islaamay ee wanaagsanaaday ee hanuunkii markaysaga u galay u sababtay marka dadka saalixiinta suxbadooda barakadooda waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa islaamnimada in loo bandhigo walow markaa ruuxu sakaraadba ha ku sugnaado in markaa waxa islaamnimadii loo bandhigayo ayaa laga qaadanaya markuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam aslim inanku wuxuu eegay aabbihii odayga aabbihii wuxuu fahmay inanku islaamnimada inuu doonaaye isaga qadarinayo dabeedna mujaamalo uu iska mujaamalaynaayo oo markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam aanu markaa waxa weeye doonayo inuu weji wanaagsan tuso ayuu yidhi atic abalqaasim mujaamalo ahaan uu yidhi abalqaasim atic isagoo ma islaamin inankii dabeed waa islaamay markaa raqbadiisa inuu usii daayo ayuu markaa doonay waliba maadaama rajadiisii dee nololeed ay iska soo gaabatay yacni waxa weeye inuu usii daayo markuu yidhi atic abalqaasimna dee waa islaamay waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxa waxa ugu horraysa la amrayaa inay tahay islaamnimada inuu shahaateenka la yimaado aan la odhanayna nadar iyo istidlaal la kaalay yacni markaa ayaa laga qaadanaya awal waajib inaanu nadar iyo istidlaal ahayn awal waajib cala shakhsi waxa weeyaan waa ashahaadataan waa labada shahaado nebiguna calayhi salaatu wasalaam taasuu ugu yeedhi jiray dadka oo odhan jiray waxa weye quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu laa ilaaha ila allahu dhaha waa liibaanaysaan haddaad laa ilaha ila allahu tidhaahdaan yani ma odhan jirin marka nadar iyo istidlaal markaysa waxaan yani awalan horta la kaalaya cidda xataa islaamtay ma odhan jirin marka nadar iyo istidlaal ma la timi yani waajib baad ka tagtay iyo wax la mida taas yadaa nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam xaraf caynkaa ku saabsan lama hayo marka awal waajib qofka saarani waa ashahaadataan labada shahaado weeye in nadar iyo istidlaal baa marka hore awal waajib ah sax ma aha sax maaha waxaa ku sugan xadiidka inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar wuxuu ilaahay ugu mahadnaqayaa inankaa inuu ilaahay hanuuniyo o islaamnimada waafajiyey buu allah ugu mahadnaqaya alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaana markaa ku tusinaysaa in waxaweeye ciddii markaa islaamta in waxaweeyaan markaa uu naar ka badbaadayo hadduu sidaa ku dhinto yacni naar inuu ka badbaadayana waa ku sugan tahay baabka boqol iyo shan iyo afartan baabu maa yudcaa bihi lilmariid wuxuu baabkani ku saabsan yahay waxa loogu ducaynaayo qofka buka loogu ducaynaayo ayuu u baab yahay qofka buka in xoogaa la rajo geliyo oo loo duceeyo waa shay fiican nooc tanfiisa loo samaynaya xadiidka sagaal boqol iyo lix can caaishata radia allahu canha caaisha waxay sheegtay ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana ida ishtakaa wuxuu ahaan jiray markuu cawdo alinsaanu qof uu cawdo ashay-a shay uu ka cawdo minhu xaalu shaygaasi xaggiisa ka ahaaday qofkaas bimacnaa uu xanuunsadaa loo jeedaa meeli ay xanuunto aw kaanat bihi qarxatun aw jurxun ama uu ku sugnaado nabar aw jurxun waa isla macnihii oo nabarkii weeye lafdiga kala duwan ma qarxatun baa la yidhi mise jurxun baa la yidhi waa bimacnan qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu odhan jiray biusbucihi fartiisa wuxuu ku odhan jiray haakada adigu waa muhallas weeye hamsada iyo ba'duba marka in la wada godo in la wada hoos dhigo in la wada kor dhigo in la kala duwo xarakada sagaal luqa ku bannaan laakiin waxaa ugu fasaaxo badan baa le biisbacihi hamsada in la hoos dhigo ba'dana la kordhigo qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ku odhan jiray ku samayn jiraa looga jeedaa qaalo bimacnaa facalo loo jeedo weeye wuxuu ku samayn jiray biisbacihi fartiisa haakada saasuu ku samayn jiray wa wadaca waa dhigay sufyaanu bnu cuyaynata imaamka la yidhaahdo sufyaanu bnu cuyayna oo arraawi xadiidka soo warinayey sabaabatahu fartiisa murdisada ayuu dhigay bilardi dhulka dhulku saa u saaray yacnii ciiddii buu saaray uma rafacahaa dabeedna sare u qaaday iyadoo ciid yar soo qaaday ayuu sare u qaaday wa qaala wuxu uhi bismi illaahi turbatu ardina biriiqati bacdina yushfaa saqiimuna biidni rabbina wuxuu ihi bismi illaahi nebigu calayhi salaatu wasalaam bismillaahi magaca ilaahay baan ku bilaabayaa turbatu ardina ciiddii arladayada biriiqati bacdina oo ku dheehan candhuufta qaarkayo yani masalan waxaa laga tilmaamaya ruqyadii ama carabkii oo kale in lagu qooyey ayaa laga tilmaamaya oo markaa candhuuf iyo ciid iyo marka waxa weeye marka magacii ilaahay oo lagu xusay biriiqati bacdina candhuufta markaa qaarka yagana ku dheehan oo ku lamaan yushfaa ayaa la bogsiinayaa bihi sababtooda lagu bogsiinayaa saqiimuna kaayaga buka biidni rabbina waxaa lagu bogsiinayaa idanka rabbigayo ayaa lagu bogsiinayaa ogolaanshaha rabbigayo ogolaaday baa lagu bogsiinaya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka qof xanuunsado waxa uu samayn jiray inuu ruqyo u sameeyo marka fartiisa murdisada inuu saaro ciidda candhuuftiisana ku tufo magaca ilaahay u qabto uuna dikriga ku dhawaaqo bismi illaahi turbatu ardina biriiqati bacdina yushfaa saqiimuna biidni rabbina ayuu samayn jiray marka waa duco qofkii loo ducaynaayo yacni marka weeye oo shifaa loogu ducaynaayo in ilaahay bogsiiyo ayaa ilaahay looga baryayaa oo lagu ducaynaya marka intaa la sameeya inay fiican tahay bay culammadu ka qaataan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan ciiddanima waxay ku gaartay ciidda madiine mise waa ciidda arladoo dhan yacni markanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu samaynayo ciidda madiinuu kale ku sameeyey yani taasuu ku sameeyey laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen ciidda madiinaha ugu fiicnaatee waa caam oo ciidaha kalena waa la mid oo markaa laguma gaar yeelin markaa ta madiina oo lafdiga uu nebigu ku dhawaaqay yacni markaa waa turbatu ardina marka dhulka la joogo ciiddiisa in marka waxa weeye farta la saaro oo deed markaysaa ruqyada lagu tufo oo waxa weeye markaa magaca ilaahayna markaysaga lagu xuso oo la yidhaahdo saasaa markaa ilaahay ku bogsiinaya bimacnaa ku bogsiiyo ducay u dhacaysaa ikhbaar loogama jeede waxay u dhacaysaa duco oo siiqadu yaday markaa tahay khabar u eg tahay ayaa haddana macnuhu u dhacayaa duca u dhacaya waana badan tahay alfaadda markaysaga loo isticmaalay siiqadu ay khabariyo tahay laakiin macnuhu duca u dhacayo sala allahu calayhi wasalam waa alfaad maadi ah haddana ducaa looga jeedaa raximahu llah radia allaahu canhu yani waxa weye waa alfaad yani marka waxa weye maadia baaraka allahu fiih ama baaraka allahu fiik kulu dalika waxaa looga jeedaa ducaa looga jeeda halkanna waa saa la-eg yushfaa bihi saqiimunaa waa lagu bogsiinaya yani ha lagu bogsiiyaa looga jeedaa ducay u dhacaysaa saas aaweed buu u baabaystay baabu maa yudcaa bihi lilmariid qofka buka waxa loogu ducaynayo marka bismillaahi yushfaada in lagu tacalluq waa bannaan tahay oo la yidhaahdo bismillaahi magaca ilaahay turbati maydin qoray mise turbatu haddii ay hoos dhignaan lahayd in markaa lagu wada tacalluq way ku habboonaan lahayd laakiin maadaama markaa hadda ay rafiicsan tahay waxaa ka dambeeya in markaa sideeda loo daayo ayaa fiican oo markaa la yahay bismillaahi magaca allah baan ku bilaabaynaa oo ka barakaysanaynaa turbatu ardina biriiqati bacdina arladayada ciiddeedii oo biriiqati bacdina yacni ku dheehan ama ku lamaan tufitaanka markaysaga qaarkayo yushfaa bihi saqiimuna waxaa lagu bogsiinayaa kaayaga buka yacni ha lagu bogsiiyo macna ducaa loo jeedaa biidni rabbina waxaa lagu bogsiinayaa idanka rabbigayo ayaa lagu bogsiinaya saasaa macnuhu dhacaya xadiidka sagaal boqoliyo toddoba dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqoliyo shan iyo toban wa canha caaisha waxaa bukhaariyo muslim ka soo wariyeen ana nabiya sala allahu aleyh wasalam in nebigu kaana yacuudu bacda ahlih wuxuu nebigu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam mid soo booqda ehelkiisa qaarkood mid soo booqda bimacnaa markay xanuunsadaan ayuu soo booqan jiray yamsaxu biyadihi alyumna waa ku masixi jiray gacantiisa midig baa nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka buka ku masixi jiray marin jiray wa yaquulu wuxuu odhan jiray allaahumma yaa allaahu allaahow annaasi dadka kii u rabbiga ahaayow dadka oo dhan kii u rabbiga ahaayee mulkinaayayow adhib ilba'sa xanuunka tegsii washfi bogsii anta shaafii waxaad adigu tahay kii bogsiinayaa tahay laa shifaa'a ilaa shifaa'uk yacnii dawa ma jirto dawadaada mooyaane kaad adigu bogsiisa ayaa bogsanaya shifaa'an laa yuqaadiru saqama bogsiin bogsii oo caafimaadi shifaagaasoo laa yuqaadiru aan ka tegayn oo reebayn saqaman wax xanuuna aan reebayn oo ka tegayn ilaahay u bogsii muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ehelkiisa qaarkood hadday xanuunsadaan marka uu soo booqdo inuu marka gacantiisa midig ku masixi jiray waa tabriik nebigana sala allahu alayh wasalam yacni jidhkiisa iyo taabashadiisa iyo waa laga barakaysanayaa oo baraka ayaa ku sugan kadibna ducadan buu ugu ducayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo allah baryayo allaahumma rabba annaasi adhib ilba'sa washfi anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uk waa tawxiid yacni waxa weye lagu koobay caafimaadka cidda bixisa inuu allah yahay yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam shifaaga isagu ma hayn mana bixinayn yacni nebiyullaahi moxamed baa odhanaya washfi anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uk marka waxay ka mid tahay khasaa'ista ilaahay la gaarka yahay bay ka mid tahay inuu cidduu doono bogsiiyo ilaahay baa la gaara yacni cid markaa bashari ma awoodayso inay cid bogsiiso ama xanuun qaado ma awoodayso marka tawxiidkii yani waxa weeyaan ayaa ku sugan oo markaa yani ku jira xasriga shifaaga lagu koobay shifaaga ilaahay lagu koobay yani marka tawxiidka ayaa ku sugan marka qofkii in lagu baraarujinayo la xasuusinayo tawxiidka waa ku sugan tahay waxaa kaloo ku sugan tawxiidka in allah loogu tawasulayo oo hadalka tawxiidka baa ilaahay lagu baryayaa yani asmaadii ilaahayna waa loogu tawasulayaa allaahumma raba annaasi adhib ilba'sa mudhib alba'si baa inoogu iman doonta xadiiska soo socda isaga laftiisana isim laga dhigay ilaahay loogu yeedhaayo laakiin xadiiskani waxa weeye duca laga dhigay adhib ilba'sa xanuunka tagsii ba'sina waxaa looga jeedaa xanuunka washfi anta shaafi bogsii ilaahayow adiga ayaa wax bogsiiye laa shifaa'a ilaa shifaa'uk dawa aan dawadaada ahayni ma jirto adigunbaa wax bogsiiya shifaa'an laa yuqaadiru saqama yacni markaa waxaad bogsaysaa bogsiin aan wax xanuuna reebaynin oo xanuun markaa aan ka tegayn ilaahay uu bogsiin marka waa ducada loogu ducaynaayo qofka buka loogu ducaynaayo weeye marka sidaa in loogu duceeyaa waa sunne in loogu duceeyaa sida nebiguba calayhi salaatu wasalaam ugu ducayn jiray xadiidka sagaal boqol iyo sideed dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo lix iyo toban wa can anasin radia allaahu canhu annahu qaala lihaabitin radia allaahu canhu ala arqiika biruqyati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam anas ayaa wuxuu ku yidhi taabicigii haabit albunaani loodhan jiray ayuu wuxuu ku yidhi alaa arqiika ma kugu tufaa biruqyati rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ruqyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma kugu tufaa bimacnaa ruqyadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dadka ku tufi jiray ma kugu tufaa qaala wuxuu yidhi bala haa igu tuf qaala wuxuu yidhi allaahumma yaa allaahu allaahow rabba annaasi ay yaa rabba annaasi dadka kii u rabbiga ahaayow mudibaalba'si xanuunka kii tegsiin jirayow waa ism ilaahay ishfi bogsii anta shaafii adiga ayaa wax bogsiiya ka wax bogsiiyaa waa adiga laa shaafiya ilaa ant mid wax bogsiiyaa ma jiro adiga mooyaane shifaa'an laa yuqaadiru saqama ishfi waxaad bogsiisaa shifaa'an bogsiin bogsii ishfidaa hore eh, lagu camal siiyo eh, bogsii bogsiin bogsiintaasoo laa yuqaadiru aan reebayno ka tegayn saqaman wax xanuun ah aan reebayno ka tegayn ilaahay oo bogsii rawaahu lbukhaariyo xadiidka bukhaari ayaa soo wariyey xadiidkanna kii horuu la mid yahay laakiin wuxuu kaga duwan yahay mudhiba halkii adhibilba'sa xadiidka hore duco ka dhigaayey ayaa markaa xadiidkani wuxuu ka dhigayaa isim ilaahay oo marka allah lagu baryaayo marka waxaa laga qaadanaya asmaada ilaahay inuu ka mid yahay mudib albas inuu ka mid yahay waayo allah baa loogu yeedhay walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha marka asmaada ilaahay loogu yeedhaayo marka la baryaayo dhammaan waxaa laga qaataa inay asmaa ilaahay yihiin oo magacyada ilaahay oo wanaagga badna yihiin oo ay soo gudagelayaan walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha inay saas soo gudagelayaan baa laga qaadanaya marka ashaafi yo raba annaas iyo mudhib alba'si inta mid walba waa asmaa ilaahay weeye waa magacyo ilaahay weeyaan asmaa alxusnaana waa fara badan yihiin kuma koobno keliya sagaal iyo sagaashan kuma koobna sagaal iyo sagaashanku fadiilo khaasay leeyihiin laakiin kuma koobna asmaada ilaahay sagaal iyo sagaashanka laakiin sagaal iyo sagaashanku fadli khaasa ayay leeyihiin man axsaaha dakhala aljanna halka aan baraarujiyee ashfil odhan maayo hamsadu waa wasli oo waa in la hoos dhigaa haddii laga bilaabaayo haddaan laga bilaabinna waa in hadalka ka horeeya lagu dhuftaa oo aan la akhriyin mudhib alba'si ishfi waa in la yidhaahdaa waayo hamsadu waa hamsatu waslin la hamsatu qacin ficillada markaa amar hamsooyinka ku jira waxay ku yimaadaan haddaan ficilku marka hore hamse ka bilaaban hamse haddaanu marka waxae ka bilaaban ficilku wuxuu noqonayaa hamsatu waslin bay noqonaysa hamsatu waslin ayay noqonaysa hadduu akhadoo kale ahaa yani waxa weyaan hamzadu way dhacdaa sulaasi markay tahay amarkii oo kale waa dhacaysa akhada ya'hudu haddaan markaysaga laga horaysiin yacni xaraf aan laga horraysiin waay markaa way dhacdaa oo khud baa la yidhahdaa iyo mur iyo ayaa la yidhaahdaa laakiin wa'mur iyo wa'khud iyo waa marka waxa weeye xaraf ka horreeyo ayay noqotaa laakiin markuu ficilku marka uu yahay rubaaci uu yahay oo uu yahay aclama aclimhu hamsadaasi waxay noqonaysaa qaci bay noqonaysaa qaci ayay noqonaysaa laakiin haddii kale waxa weeye hamsooyinka kale aad aragto inay markaa amarada ka bilaabmeen waxa markaa ay noqotaa wa hamsatu waslin hamsatu waslin weeye ama calal itlaaqba waxaad tidhaahdaa hamsada ficil ku jirtaa ee ficil ka bilaabantaa haddii hulaasiga aanu ku jirin marka hamsadaasi amaba markaysa markaas sulaasi hamse lagu kordhiyey oo rubaaci sidaa ku noqday aynay ahayn dhammaan waxay wada noqonaysaa hamsatu waslin bay kulligeed wada noqonaysaa labadaasunbaa laga reebayey waayahay xadiidka sagaal boqoliyo sagaal dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqoliyo toddobiyo toban wa can sacdi bni abi waqaas radia allaahu canhu qaala caadanii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam sacdi bni abi waqaas waxau ihi rasuulka sala allahu aleyh wasalam baa isoo booqday fa qaala wuxuu idhi allaahumma ilaahayow ishfi sacdan sacad ilaahayow bogsii allaahumma ilaahayow ishfi sacdan sacad bogsii allaahumma ilaahayow ishfi sacda sacad bogsii rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa inuu sacd ibn abi waqaas uu yidhi waan xanuunsaday markii aan xanuunsadayna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa isoo booqday dabeedna nebigu waa u duceeyey saddex goor buu wuxuu ugu duceeyey in ilaahay bogsiiyo isimka ilaahay allah ayuu allah ku baryo ugu yeedhay marka miimku waxa weye waa ciwad can xarfi nida xarfu nidaagii yaa allaahu yaadiibu markaysaga ka ciwad yahay marka labada lama kulmiyo e, fi marka allaahumma shfi sacdan saddex goor buu ku celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa laga qaadanayaa ducada ee lagu ducaynayo in marka lagu celcelin karo saddex goor lagu celcelin karo ayaa marka laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya qofka la soo booqdo ee xanuunsanaya in loo duceeyo waa laga qaadanaya sacdi ibn abi waqaas xanuunkan uma dhiman wuxuu is yidhi daar maabad u dhimataayo wuxuu yidhi markaa yaa rasuul allaahi inan yar mooyaane cid kale idhaxli mayso inan yar mooyaane cid kaleba idhaxli mayso yacni cid ubadkayga ahoo markaa inanta aan ahaynba ma jirto in xoolo fara badan lena waan ahay bal ka warran xoolahayga haddaan kala badhow bar dardaarmo markaa deed nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii ku yidhi ka daa waa inaad tafsirtaada ka tagto iyagoo markaa akhniya ah waxay ka wanaagsan tahay iyagoo markaa fuqara aan waxba haysanin oo dadka baryaayo gacmo hoos dhiganaya inaad ka tagto bay ka fiican tahay waa kii markii dambe markaa yidhi yacni haddaan dardaarmo ka warran ulu markii hore waa ka badiyey ulusaan markii dambe waxaweye nisfi markii dambe ulu yacni uluka ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi alulu waulu kaiir saa ku yidhi dabeed nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu rajaynaayo inuu noolaado oo muddo badan uu sii noolaado oo dadna ay ku intifaaci doonaan dadna ay ku dhibaatoon doonaan siduu nebigu rajaynayana u dhacday waxaana la yidhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu saasaan rajaynaya siduu rajaynaya ilaaba ilaa waxay noqotaa mid muxaqaqay noqotaa mid muxaqaqa ayay noqotaa marka sidii bay u dhacdo sacad marka xanuunkii waa ka kacay muddo badanna waa sii noolaaday ubad badanna waa yeeshay oo inamiya hablaba ah inamadiisu mala tobanbaa bay ku dhowaadeen marka waxa weeye xaaladdan waa waagaa hore weeye laakiin markii dambe ubad fara badan ayuu markaa yeeshay xanuunkiina waa ka kacay ducadii nabigana calayhi salaatu wasalaam waa loo aqbala xadiiska sagaal boqoliyo toban dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqoliyo siddeediyo toban can abi cabdillaahi cuhmaana bni abilcaas abi cabdillaahi oo cuhmaan ibna abilcaas ah annahu shakaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu uga cawday wajacan yajidhu fii jasadih xanuunuu ka helaayo jidhkiisa ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u sheegay faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam dac yaddaka cala aladii ya'lamu min jasadik dac dhig yadaka gacantaada cala aladii kii dul saar ee ya'lamu ku xanuunaya oo min jasadika jidhkaaga ka mid a yani jidhkaaga halka ku xanuunaysa gacanta saar waqul waxaad tidhahda bismi illaahi bismiillaahina dheh alaaan saddex goor dheh waqul waxaad tidhahdaa sabca maraatin toddoba goorna waxaad tidhahdaa acuudu bicizat illaahi wa qudratii min shari maa ajid wa uxaadir acuudu waa magan galay bicizati illaahi ilaahay cizadiisa iyo halabadiisa iyo haalib noqoshadiisa ayaan magan galay wa qudratii iyo awooddiisa ayaan magan galay awoodda ilaahay waxaan ka magan galay min shari maa ajidu wa uxaadiru waxaan helaayo dareemayo xanuun ah iyo waxaan ka baqaayaba sharkeedaan ka magangalay oo ilaahay aan ka magangalay inuu iga magangeliyo rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in cuhmaan ibni abilcaas nebiga calayhi salaatu wasalaam xanuun u sheegay inuu markaa xanuunsanayo dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam uu amray inuu sidan yeelo mawdica xanuunaya inuu gacanta saaro daedna saddex goor bismillaahi yidhaahdo toddoba goorna uu yidhaahdo magangalkan uu ilaahay magan gelaayo ku hadlo isagoo yacni qalbiga soo xaadirinaya acuudu bicizat illahi waqudratihi min shari maa ajid wa isagoo gacantii ku haya ayuu toddoba goor ku celinaya toddoba goor ayuu saa odhanaya waxaa la soo wariyaa xanuunka dee inuu markaa ahaa nooc kolley markaa yacni jin iyo waxankaas ku saabsan in waxa weeye markaa yacni noocaas in la filayey nebiga calayhi salaatu wasalaam laabtiisa ayuu ka dhirbaaxay dabeedna wuxuu yidhi ukhruj ya caduw allah bax cadowga ilaahay laabta cumaan cumaan ibn abilcaas ayuu laabta gacanta kaga dhuftay dabeedna wuxuu yidhi ukhruj ya caduw allah cadowgii ilaahay ow bax ayuu yidhi marka in nooc marka kollay isaaba inay tahay ayaa marka xadiidkaasi uu kutusinaya isla xadiidkan buu ahaayo yani markaa mawduucaasuu ku saabsanaa xanuunkiisa ayuu ku saabsanaa saxaabiguna kan buu ahaa marka waxaa laga qaadanayaa Eh, ruuxa laftiisu inuu markaa eh, la yimaado isagu marka waxa weeye ruqyadii markaa la yimaado ama magangelyada iyo baryada uu ilaahay baryaayo inuu isagu marka waxaan yani markaa sameeyana waa laga qaadanaya xadiidka oo xanuunaya intuu gacanta saaro inuu bismi illaahi yidhaahdo isagoo qalbiga soo xaadirinaya toddoba goorna ku celceliyo acuudu bicizati illaahi wa qudratii min shari ma ajid wa uxaadir marka waxa weeye xadiidkana saasuu eh, inoo tilmaamaya marka in sidaas eh, la sameeyo eh, waa shay fiican marka weeyaan in la yeelana ay tahay marka leeyahay shakaa ilaa rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam ma aha in ilaahay laga cabanayo maaha oo shikaayo makhluuq loo ashkatoonayo oo allah laga ashkatoonayo muraadku maahe waxaa laga tilmaamaya cabashada xanuunkiisa ayuu tilmaamay xanuunkana marka waxa weeye baab inoo soo socdaa inoo tilmaamaya inuu qofku xanuunkiisa sheegi karo oo odhan karo markaysa ana wajicun ana yacni mawcuukun yacni marka waan xanuunsanayaa madaxay xanuunaya meeshan baa xanuunaysa haddaan uga jeedin marka qadarkii inuu cadhoonaayo jasac iyo argagaxna uu muujinayo ilaahayna uu ka cabanayo muraadkiisu aanu ahayn ee mujarad dikri uu sheegaayo xanuunkiisa ay tahay dhibi inaynay ku sugnayn baa baabkaa inoogu iman doontaa marka sidaas aawadeed lama odhanaayo yacni markaa wuxuu ku dhacay shay marka waxa weeye khalada ayuu ku dhacay oo ilaahay buu ka cawday makhluuqna waa u cawday yacni sidaa la odhan maayo shakaa ilaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam waxaa laga tilmaamayaa xanuunkiisa iyo jiradiisa ayuu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidka sagaal boqol iyo koob iyo toban wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal man caada mariidan lam yaxdurhu ajaluh nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man caada ku kastoo soo booqda mariidan mid buka kaa bukoo lam yaxdurhu aanuu soo xaadirinoo imanin ajaluhu ajashiisa ayna iman bimacnaa goortuu dhimanayey aynay soo xaadirin oo fa qaala cindahu agtiisa ka yidhaahda sabca maraatin toddoba goor ka yidhaahdaa as'alu allaha alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyak toddoba goor buu agtiisa ka odhanaya as'alu allaaha waxaan weydiisanayaa allah allahaasoo alcadiima kii weynida badnaa ahaaday rabbaalcarshi carshiga kii u rabbiga ahaa ayaan weydiisanayaa carshigaasoo alcadiimi kii weynaa ahaaday an yashfiyaka inuu ku bogsiiyaan ilaahay ka baryayaa yacni waxa weeye sidaas qof marka intuu qof bukaa uu yimaado agtiisa sidaa kuma yidhaahdo xaal axwaasha ka mida ilaa caafaahu allahu min dalika almarad inuu ilaahay ka bogsiiyo xanuunkaas mooyaane toddoba goor hadduu sidaa agtiisa ka yidhahdo qofkan ajashiisa aynay soo xaadirin allah waa bogsiiyaa waa istisnaa mufaraq weeye istisnaaga mufaraqa ana markaysa markaa nafyi iyo shibhu nafyi ayaa ka hormaray yidhahdaan culammadu oo shardigiisa ayaa saas marka waxay yidhaahdeen haddii ay dhacdo iyadoo aan markaa labada mid ka horaynin waa loo awilaa bay yidhaahdeen oo macnaha marka waxa weeye inuu marka u dhacaayo macno nafyi inkastoo culammada qaarkood yidhaahdeen maya istisnaaga mufaraqi waa ka iman karaa muhbatba waa ka iman karaa ay saa yidhaahdeen qur'aankana waxay yidhaahdeen siddeed iyo toban mowdic bay qur'aanka ku soo aroortay iyadoo istisnaa mufaraqa nafyi qumman iyo shibhu nafyi aanu ka hormarin siddeed iyo toban mawdic waa yahay aba allaahu ilaa an yutima nuurah marka abaabaa macno nafyila bay yidhaahdaan oo qolada jumhuurku waxay kaga jawaabaan yacni shay kale dooni maayo ilaa an yutima nuurah yacni saasay markaa u fasiraan wa innaha lakabiiratun ila cala alkhaashiciin yacni waxa weeyaan waa muhbatkii ka hormarayy wey marka waxa weye calaa kulli xaal qofka soo booqday qof buka oo aan soo xaadirin goortuu dhimanayay aynay ahayn oo agtiisa sidaa ka yidhaahda ila caafaa xaal axwaasha ka mid mida saase hadday dhacdo ilaa caafaahu allaahu yacni ma dhacdo inuu ilaahay bogsiiye mooyaane saase ma dhacdo ilaa caafaahu allaahu inuu ilaahay bogsiiye mooyaane min dalika almarad xanuunkaa inuu ka bogsiiye mooyaane rawahu abu daawuuda watirmidiyu abu daawuud iyo tirmidi baa soo wariyey waqaala qaala xadiisun xasan tirmidi wuxu yhi waa xadiis xasan wa qaala alxaakimu xaakimina wuxu yidhi xadiisun saxiixun cala shardi albukhaari wa xadiis saxiixa oo shardiga bukhaari ku asaxay weeye waxaa laga qaadanayaa qofka bukee xanuunsanaya in markaa ducadan eh, agtiisa laga yidhaahdo ayaa laga qaadanaya toddoba goor asalu allaha alcadiima raba alcarshi alcadiim an yashfiyak yacni toddoba goor iyadoo qalbiga lasoo xaadirinayo insaan la yidhaahdo ayaa laga qaadanaya marka taasina waxay ka mid tahay ducooyinka loogu ducaynaayo qofka buke loogu ducaynaayo xadiidka sagaal boqol iyo laba iyo toban eh, dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo labaatan wa canhu bukhaari wuxuu ka soo wariyey ibnu cabaas ana anabiya sala allahu aleyh wasalama dakhala cala acraabiyin yacuuduh in nabigu calayhi salaatu wasalaam usoo galay nin reer miyiya yacuuduhu xaaluu soo booqanayo u soo galay wa kaana wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala calaa man yacuuduh hadduu u soo galo kuu soo booqanayo qaala mid yidhaahda ayuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam laa ba'sa tahuurun in shaa allah laa ba'sa yacni dhibaata kuguma sugna wax dhiba ma leh tahuurun xanuunkani waa nadiifiye dembigu kaa nadiifinaya kaa daahirinaya wuxuu daahirinaya waa dembiga in sha allaahu hadduu ilaahay doono dembiga ayuu kaa nadiifinayaa yani in sha allah markaa waxn yani uma dhimanaysidee waxa weeyaan waa un um dembi daadin dhib weynna kuguma sugna saasuu odhan jiray rajogelin iyo duco ayay noqonaysa qofki in la rajogelinaayo loona ducaynaayo rawaahuulbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey marka odaygii reer miyiga ahaa ee uu sidaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam rajogelintii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu rajogelinayey u ducaynayey muu aqbalin wuxuu yidhi kalla bal hiya xummaa tafuuru calaa shaykhin kabiir tusiiruhu alqubuur ma aha buu yidhi markaa midaan ba'si lahayne ya iyo daahiriin keliya iska ahe ka aal taasoo daat ah waa xummad karaysa buu yidhi ooday gaboobay ku karaysa xabaalahana markaysa markaa yacni u geynayso oo bimacnaa mid xabaalaha siyaarta bimacnaa xabaalaha booqdo lagu aaso booqashada waxaa laga tilmaamayaa inuu dhinto oo xabaalaha loo qaado xabaalahana markaa mid booqda ka yeeraysa weeyaan buu yidhi kalla bal hiya xumma tafuuru calaa shaykhin kabiir tusiiruhu alqubuur ya riwaayada bukhaariga tafuuru aw tahuuru shakun min raawi halkaasaa gashay marka bukhaarigu saa ugu sugan yahy markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fa nacam idan dee haddaad markaysa markaa sidaa dooratay haa haddaa saasay noqonaysaa buuri dabeedna odaygu waa dhintay ila isagaa saadsaday waa kii waa u dhimanayaa ya waa kii yidhi waa u dhimanayaa yacni waxa weeye nebiguna calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ku yidhi fa nacam idan dabeed markaa waa dhintay marka qofka carabka wanaagsan waa inuu ku dadaalaa oo iska ilaaliyaa yacni markaa hadalka aan fiicnayn yani waa inuu iska jiraa ruuxa markaa booqdaana waa inuu rajo geliyaa hadal wanaagsan ku yidhaahdaa hadalka wanaagsan qofka marka lagu yidhahdo laa ba'sa tahuurun in sha allah yani dhibina kuguma sugna dembi daadinna waa kuu too dembigii baa lagaa khafiifinaya ila waxa weeye markaa xanuunnadu waa kafaaraat dembiyaday daadinayaanoo qofka ka masaxayaan ya waxaa laga yaabaa dembi weyn oo qofku la yimi xumad mar heshay in lagaga marka waxaan yani lagaga baabi'iyo oo dembigaa lagaga masaxo marka xanuunadu yani waxa weeyaan dee gees bay marka ka yihiin yani qofkii faa'iide u yihiin oo dee cadaabkii aakhiro wixii dembigii u sababi lahaa ayaa lagaga sii markaa baabi'inaya lagaga sii tirtiraya ayaa lagaga sii tirtiraya marka waxa weeye in lagu sabro xanuunka ilaahayna la baryo yacni waxa weeye xunuunkiina qofkii markuu ku dhaco niyad jab iyo wax la mida aanu ku keenin inuu ogaado dantiisa inay tahay xanuunka laftiisu oo saas yada ogaado qofka markaa soo booqday inuu rajo geliyo inuu u duceeyo inuu markaa rajada aqbalo in marka uu iska ilaaliyo inuu yidhaahdo waa u dhimanaya iyo wax la mid iyo kan ka kici maayo iyo yacni marka tacaabiirta noocaasoo kale waa in iska jiraa hadduu qofku markaysa markaa hadalka caynkaasoo kale a yidhaahdo sidiisa in loo qaadaa laga yaaba ay ugu dhacdo ya markuu yidhahdo tan ka kici maayo dee waxay u badantahy inaanu ka kicin ila isagaa saadsadeen marka waxa weeye hadallada caynkaasoo kalea waa in layska iska jiraa aan markiisa waxaa la odhan markuu yidhi waxa weeyaan waa xumad marka waxa weeye karaysa oday gaboobay ku dhacday xabaalaha mid booqdana ka yeelayso oo bimacnaa uu dhimanayo xabaasha loo qaadayo dee haa buu yidhi markaysa marka haddaad sidaa dooratay nacam idan marba haddaad sidaa tidhi dee waaye yani kaannahu leeya ha noqotaba markaa dee sidii bay noqoto odaygu waa dhintay dabeedna waa la aasay marka hadallada xun waa layska jiraa dadka qaarkood caaday u leeyihin haddii jirna iska yidhahdaan sanadkan inaan dhaafi maayo iyo yacni waxa weeyaan waa xanuunkan ka kici maayo iyo waxa weeye waan socdaayo waa dhimanayaa iyo yacni waxa weyaan caaday u leeyihiin dadka qaarkood inay had jeer marka xanuunka ku yaro daraado inay waxyaalaha yidhaahdaan marka taasoo kale waaynu iska ilaaliyaa ilaahay tala saartaa tawakul la yimaadaa ilahayna barya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk